الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluغ الmaraam min adilaة الأحkam lilxaafid ibn xajar الcasqalani raximah اllahu taعala qala alxaafiظ وعn ibni cabasi radي allahu canهuma fi qwlihi عaزa wajل وin kuntum mardى aw عlى sfr qala إida kanat birajuli اljiraxaة fi sabiili الlah wاlquruxu fayujnibu fayakaafu an yamuuta in اغtasl tayamama rawahu daara quطniyu mawquufan warafacahu lbazaar wasaxaxahu bnu khusaymata walxaakim wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey fii qowlihi fii tafsiiri qowlihi caza wajalla alla qowlkiisa tafsiirkiisa waxaa lagaga wariyey shaniga ku saabsan aayadda ah wain kuntum haddii aada ahaataan mardaa kuwa jiran ow amase calaa safarin kuwa safar korkiis ah oo musaafiriin ah qaala waxa uu yidhi ibnu cabaas aayaddaa tafsiirkeeda idaa kaanat haddii ay ahaato birajuli ninka korkiisa hadday ku taallo aljiraaxatu dhaawaca fii sabiilillahi alla jidkiisa kusoo gaaray yani hadda fii sabiilillahi qeyd ma aha oo shardi ah ma aha waa qeyd iska haalib camal ah badanaa waxaa badan qofku markuu jihaadka ku jiro in dhaawac uu soo gaaro iyo marka u wax saas kale naam shardi hadda maaha macnaheedu ma haddii dhaawac uu yahay jihaad uusa kasoo gaarin ma mumsanayo lagama wada naam quyuudda noocan oo kale waxaa la yihahdaa qeydun laa mafhuuma lahu naam waa qayd aan mafhuum lahayn waana ka buuxaa qur-aanka asagoo kale waa ku arkaysaan walaa tukrihuu fatayaatikum cala lbigaai in aradna taxasuna gabdhaha adoomada idina zinaha ku qasbinina hadday iyagu doonayaan inay isdhowraan macnaheedu maaha haddaysan rabin inay isdhowraan udira zinada ma laga wada qaydkaas waxba lagama fahmi karaa qaydun laa mafhuuma lahu ayaa waa mafhuum aan la camal siinayni walquruuxu iyo boogo hadday ku yaalaan qofka walquruuxu nabaro ama boogo fayujnibu markaa uu janaaboodo fayakaafu uu ka baqaayo an yamuuta inuu dhinto in iktasala haddii uu qubaysto hadduu qubaystana inuu dhinto ka baqaa nabrahaas intay si kale ku noqdaan ama dhaawac madaxu kasoo gaaray inuu u dhinto ka baqay tayamama waa tayamumsanaya markaas rawaahu daara qutniyu ayaa wariyey mawquufan isagoo ah xadiidka mawquuf ah oo yacni ibnu cabaas warkiisa ah sida hadda annaga noo qoran oo min kalaam ibni cabaas oo wariyey daara qudni warafacahu lbazaar bazaarna nebiga u kor yeelay riwaayada bazaar bazaar waa kitaab wuxuu leeya albaxru zakhaar oo musnad ah buu leeyahay musnad lbazaarna waa la dhahaa kitaabkiisaas xadiidkaanuu wariyey isagoo rasuulka loo koryeelayo sala allahu alayh wali wasalam wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelay marfuuca iyo walxaakimu iyo xaakimba way saxiix yeeleen oo ibn khuseyme saxiixiis uu ku wariyey xaakim mustadrig uu ku wariyey marka xadiidkan min xaysu takriij isagoo mawquufana daara qudni baa wariyey isagoo marfuucana waxaa wariyey ibn eh, bazaar iyo ibn khuseyme iyo xaakim marka xadiidkan awalan marfuuc ahaan horta waa ku daciif oo taas shaki male sababto a ah marfuuc ahaan xadiidkan riwaayada oo marfuuca ku yahay waxaa weeye jariir can caطaa bni saaib weyaan jariir can caطaa ibni saaib can saciid ibni jubayr can ibni cabaas way sanadka marka jariirna caطaa ibni saaibna ikhtilaad baa ku dhacay waqtigii dambe fi aakhiri cumrihi ikhtilaad waa isku dardarmay jariirna ibnu maciin siduu sheegay caطaa ibnu saaib wuxuu ka maqlay markii ou isku dardarmay kabacdi bacda ikhtilaad u ka maqlay oo taas waa la sugay marka idan xadiidku waa daciif muxuu daciif ku yahay cadaa ibnu saaib oo mukhtalid ahaa ku jiro ninka ka warinayana qabla alikhtilaad kama warina bacda alikhtilaad weriye ikhtilaadkana waa soo marnay mustalaxa yani ikhtilaadka daarica ah ee qofka waayeelnimada darteed ugu yimaado waxaa loo kala qaybiyaa ninkii isagoo markau dhalinyarada ahaayo qabla alikhtilaad ka wariyena riwaayadiisa waa saxiixa kii bacda alikhtilaad ka wariyena riwaayadiisa daciifa ahayd marka kan hadda jariir waaye waana bacda alikhtilaad buu ka wariye ibnu xajar talkhiisulxabiirka iyo sida uu ku cadaynayo tahdiibu tahdiibkan wuxuu ku cadeeyey in jariir oo kamid ah raggii bacda alikhtilaad ka wariyey waxaa kaloo iyadana xadiidka mawquufkiisa xataa waxbaa laftirkeeda ku jiro liana cadaa ibnu saaib ayaa cadaa ibnu saaib oo saciid ibnu jubayr ka werinayo marar badan waxyaaba badan buu ku wahmiyaa marka oo saciid ku saabsan oo axaadiis badan oo saciid uunan kor yeelin ayuu kor yeelaa mararka qaar marka meeshaa laftirkeeda cillo un kama marnaanaysa marka xadiidka saa darteed mawquuf ahaan iyo marfuuc ahaanba cadaa baa ku jira cadaa ibnu saaib baa ku jira oo marka marfuuca uu yahay weliba jariir bis baa ka wariyey marka uu mawquufka yahay rag badan baa ka wariyeen laakin riwaayatuhu can saciid ibni jubayr waxbaa ku jira fiiha shayun cumuuman ba riwaayada uu cadaa saciid uga wariyey waxbaa ku jira sideed oo ibnu xajar waxa uu yidhi rawaa can saciid ibni jubayr ashyaaa lam yakun yarfacuhaa waxyaaba saciid oonan kor yeeli jirin oo ninkan ou ka warin jiray oo isaga kor yeeli jiray marka xadiidkan marfuucan oo mawquufan dacfi baa ugu sugan haddii la yidhaha mawquufanna waaba ku saxiix de mawquufku xujo ma aha ilaa in markaa eh, waxyaabo kale uu xoogeeya ma aha marka ibnulmundir kitaabkiisa alawsat wuxuu ku xoojiyey mariidka xadiidkan horta waxaa laga qaadanaya fiqiga laga qaadanaya wuxuu yahay qofka jiran inuu tayamumsan karo oo asbaabihii loo tayamumsan jiray baa waxaa kamid ah maxay marabka waa kamid ah qayb kamidaba u ah biyo in la waayo iyo inay jiro labadaasaa loo tayamumsadaa ama in biyihii loo baahan yahay marka mariidku inuu tayamumsanaayo waxaa loo daliishaday xadiidkan ma ahane mid kaga haboonaa jiro musanifkus uusa sheegin ay fiicnaa lahayd inuu sheego xadiidka camr ibn alcaas waayo qisadiisa ee fii sunan abi daawuud ku sugan oo camr bn lcaas waa kii marka intuu tayamuumsaday ee isagoo sariye ku jiro sariyatu daati salaasil ayaa waxaa dhacday inuu marka tayamu inta junubay ayuu tayamumsaday markaasaa waxaa la yidhi maxaad u tayamumsanay markaasuu yidhi inii samictu llaha yaquul an waxaan maqlay asagoo alloo dhahayo walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilina haddaan qubaystana qabowgaan dhaxantaan inaa ku dhintaanba ka baqaa buu yii markaasuu weliba dadkii u salaada ka bixiyey oo tujiyey marka xadiidkaas ayaa marka wuxuu daliil u yahay nebigana waa loo sheegay markii loo sheegayna rasuulka waa qoslay waxna ma dhihin marka rasuulka waa u qiray xadiidkaasoo marfuuca baa marka jira naam maadaama nebiga sala allahu alayh wali wasalam oo u qiray istinbaadka walaa taqtuluu anfusakum ou kala soo baxay camr bnu lcaas radi allahu canhu marka daliilku xaggaasu jira naam <coughs> iyadoon mawquuf la aadin oo marfuucaba la heli karaa naam marka xadiidkaas camr ibn alcaas ayaana marka ibnulmundirna oo usoo daliishaday mariidka marka ninka jiran haddii marka laba xaalo hadduu ku dhinto iyo hadduu ku dhimanayo oo dhimashadii ka baqaayo amaba xataa uu ka baqaayo in cudurku uu kusii daaho nacam labadaasba culammadu waa sheegaan dhimashowba ka baqaa ama dhimasho kaba baqaayo laakiin nabarka raysashadiisa inay aada u daahdo ka baqa hadduu biyaha isticmaalo iyadana waa la mid nacam oo waxaa la yidhaha marka bud-ul bur-i nacam meeshii xubintii inay caafimaaddo haddii caafimaadkeedii uu daahaayo liajli biyaha darteed uu ku daahaayo iyada laftirkeeda qofka u taymamsan karaa wacalaa haadaa ayaana madhabka alimaamu shaafici oo ku socdaa nacam ayb marka taasaa markaa wixii xadiidkan looga baahnay xadiidkaas marka camr ibn alcaas ayaa looga daliishana wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma fii qawlihi caza wajalla wain kuntum haddii aad ahaataan mardaa kuwo jiran o amase calaa safarin safar korkood korkiisa haddaad ahaataan qaala waxa uu yidhi ibnu cabbaas aayadda tafsiirkeeda idaa kaanat birajuli qofka haddii ay ahaato korkiisa aljiraaxatu dhaawac fii sabiililahi waddada alla uga yimid oo jid alla kusoo gaaray ama dhaawac aan hadda macsiya kusoo gaarin walquruuxu iyo quruux yani boogo fayujnibu markaa uu junubo fayakhaafu uu ka baqaayo an yamuuta inuu dhinto in iqtasala hadduu qubaysto tayamama uu tayamumsanaya marka rawahu daara quniyu daara quni baa weli mawquufan warafacahu albazaaru bazaarna waa rafciyey wasaxaxahu ibnu khusaymata walxaakim ibnu khusayma iyo xaakim loo saxeexeeda marka xadiidka camr ibnu caas ayaa booskiisi gelay weliba xadiidka camr ibnu caas mas'ale kalaa laga qaadana oo fiqhi ah oo ah in qofka mutayamimka ah oo tayamumsaday inuu salaad ka bixi karo qof weyse qaatay ayaa laga qaadanaa oo camru bnu lcaas isagoo tayamumsaday ayuu salaadii ka bixiyey asxaabtiisii kale oo ayagu biyo isticmaalay marka mutayamim qof mutawadia ah waa tuji karaa mutayamim mutawadi ka hormari karaa wuuna tujin karaa saa marka u ogow wacan caliyin radia allahu canhu qaal cali waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal inkasarat waxaa jabay buu yidhi oo jabtay ixdaa zandaya labadeyda eh, labadeeda lafood eh, calaa casha meeshaan mifsalka ah calaa casha iyo xoog udhexaysa laba labada laf ee ku taalo mid kamid a ah ayaa iga jabtay buu leeyahy soomaali kuma garanayo kulle lafahan labada laf oo isxiriirsan oo midna halkaan marto midna halkaan marto mid kamid oo ka jabay ayaan ka jabay buu leeyahay inkasarat ixdaa zandaya ayaa jabtay fasa'altu rasuula llahi baan su-aalay sala allahu alayh ali wasalam fa amaranii wuxuu i amray an ansaxa inaan nasaxo cala aljabaa jabiirada inaan kabka inaan masaxo fa amaranii wuxuu amray an amsaxa inaan masaxo cala aljabaa'iri kabka meesha kabka layga saaray korkiisa inaan masaxo ila waa cudwi la dhaqaayo maogtahay cudwigii la dhaqaayo marka inaan korkiisa aan masaxo taasuu nabiga amro u leeyay rawahu bnu maajah ayaa weriyey biisnaadin waahil jiddan isnaad aad daciif u ah ayuu ku wariyey ibnu maajah marka xadiidkan xadiis mawduuca ah mawduuc ah waa sharu anwaaci daciif waa mawduuc xadiidkan xadii aad daciif u ah buu ka cabiray waa mawduucsa nacam leana ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu cadeeyey waxaa ku jira u yihi camr bnu khaalid xadiidkan waxaa ku jira camr bnu khaalid wahuwa kadaabun naam camr bnu khaalidna waa kadaab qof kadaaba sanadka hadduu ku jirana xadiidku muxuu noqonaa mawduuc buu noqonaa mawduuc ayuu noqonaa naam ayib ayb marka dariiq daara qutni iyo bayhaqi baa weriyeen marka xadiidkan laba dariiq dariiq waa kan camr bnu khaalid kan kalena waa ka daran yahay nacam kan kalena wuu kasii daran yahay saas daraadeed marka ma xoogaysmi karo saa u ogow nacam khalaal wuxuu wariyey filcilal uu ku wariyey maruudi inuu imaam axmed ibnu xambal uga su-aalay ou yihi xadiidu cabdirazaaq can macmar can abi isxaaq can caasim bni damra can caliyin ee kan a ah iga waran waa dariiq kale markaasuu wuxuu yihi imaam axmed baailun xadiidkan waa baailun laysa min hada bishayin man xadaa bi yaa kuu sheegay u xadiikan qultu waxaan idhi buu yihi fulan hebela ii sheegay fatakallama fiihi bikalaamin haliid hebelkii sheegay aad marka hadal culus oo kula oo ugaga hadlay imaam axmed ibnu xambal yani marka xadiis aad daciif u ah waay imaamu nawowina waxa uu yihi itafaqa alxufaadu calaa dacfi xadiidi caliyin xadiidka cali xufaaddu waxay isku waafaqeen xadiidkan cali inuu daciif yahay saa darteed marka xadiidka u ahaa daciif fiqhiga ku jira waa macay jabiyada ama kabka in la masaxo kabka korkiisa in la masaxo laakinse xadiiskuma ansixin wax fiqiga laga qaadanayo ma jirto wacan jaabirin wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waxaa laga wariyey fi rajuli aladi fii shani rajuli ninkii shanigiisa alladii ninkaas oo shuja la dakray faktasala markaa qubaystay ee famaata dhintay inamaa wax kale maane ka ninkaa wuxuu ka yidhi inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filnayd an yatayamama inuu tayamumsado wayacsiba ou xiro calaa jurxihi dhaawiciisa khirqatan calal ama mara inuu ku xiro uma markaa dabadeed yamsaxa calayha calasha u masaxo marada korkeeda markaa sidaa u masaxo saasaa ku filnay wayaksila ou dhaqo saa'ira jasadihi jirkiisa inta kale inta meesha baqarka uu xiro oo kadib uu biyo u korkeeda saas ugu masaxo inta kalena uu ka qubaysto saasaa marka ku filnayd buu yidhi rasuulka sal slam oo xadiidka rasuulka allo kar yeelay rawahu abu daawuuda baa wariyey xadiidkan bisanadin sanad fiihi dacfun uu ku sugan yahay sanad daciifa ah ayaa abu daawuud xadiidka uu ku wariyey wa fiihi ikhtilaafun baana ku sugan xadiidka ikhtilaaf baa ku jiro calaa ruwaatihi ruwaadda ku saabsan oo xadiidkan ciladiisu waa koobanta waxay tahay tafarada bihi azubayr ibnu qurayq azubayr ibnu qurayq ninkaa la yihahda xadiidkan la gooni noqday azubayr ibnu qurayq daara qudnina wuxuu yihi laysa bilqawiyi ninkaan marka maxoog badna azubayr ibnu qurayq daara qutni waxau yihi laysa bilqawiyi naam marka riwaayo kale oo mursal oo ku yimidna waa jira marka xadiidkan calaa kuli xaal waa xadiid daciif a naam ay siyaaqan marka zubayr ibnu qurayq oo hadda aan anaga rabno intaan inamaa kaana yakfiihi an yatayamama intaas waxaa la gooni noqday azubayr ibnu qurayq fiirso xadiidkan xadiis dheer waayo rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ayaa loo yimid markaasaa loo sheegay nin madaxa ka daqramay kadibna asxaabtii su-aalay san ruqsa ruqsan heli kartaan waa isku junubay ruqsa aan qubayska uga baaqdo makuu heli karnay dheheen waa qubaystay waa dhintay nabiga markii loo sheegay u yihi sala allahu alayh ali wasalam qataluuhu qatalahum allahu allah dilay waa dilaynay nacam ninkaan way dilayn yii allah dilay inamaa shifaau lciyi asu-aal jaahilnimada daawadeedu waa su-aal jahliga su-aala looga baxayo alaa sa'aluu id lam yacrifuu maxay u weydii waayeen haddaysan garanin ayaga maxay u su-aali waayeen yii rasuulka sal l slam intaas xadiidku waa ka saxeix leana shawaahiday leedahay intaas inta dambe marka inamaa kaana yakfiihidan hadda oo baabkan tayamumkana ku saabsan intaan dambe azubayr ibnu khurayqa la gooni noqday wahuwa daciifun marka waa la gartaan umalayna xadiidka qeybtiisa hore waa saxeix oo ku saabsan eh, jahliga daawadiisu waa waa su-aal qataluuhu qatalahumullah waa saxiix haddaad aragtaan culamada qaar daliishanayso hala yaabeen nacam qaybtaas saxiixu xadiidka ka yahay qaybtan dambe laakiin waxaa la gooni noqday ziyaadadan azubayr ibni qurayq ninkaana waa nin daciif ah marka wuxuu daciif la gooni noqdayna maxaa la dhahaa munkar wixii uu nin daciifa la gooni noqdo ragga kale kala gooni noqdo waa munkaraa la dhihi jiray nacam taa marka ogaada saa darteed ibnu cabbaas eh, saa darteed eh, alimaam nawowi wuxuu yidhi xadiis ku ansaxay fii masxi ljabiirati ma jiro yii kabka in la masaxo wax xadiis ah oo ku ansaxay ma jira nacam laysa fii hada lbaabi shayun yasixu nacam baabkan ah in la masaxo kabka in la masaxo wax xadiisoo kusoo arooro saxiixa ma jiraan alimaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaasa iyo sharxulmuhadabka iyo sidaas ayuu ku cadayna nacam marka hadday saas tahay oo imaam aimadu ay saa cadeeyeen xufaadna ay saas cadeeyeen waxaa marka see la yeelaa marka qofka jabiirada xukunkiis muxuu noqonaa marka xukunkiis wuxuu noqonayaa culimadu waxay u daliishadaan xadii laba madhab unbaa ku jirta madhab ibnu xasm iyo sheekh ilalbani yaa ku tageen oo wuxuu leeyahay xubinta kaban waxaa laga soo qaadaa xubin go-an oo kale adiga jirkaaga inta kale unbaad u weyse qaadaysaa khalaas bis oo iyagu waxay leeyihin markaas laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha amaray ahayd meeshaan amarkiina hadda lama gaari karo lamana awoodi karo in korkeeda la masaxana wax kusoo arooren lama haayo saa darteed marka intaad awooda kama sax inta kalena ka tag maa kabkooda intaas ku egyahay intaas ka tag intaan intaan biyihii marka marmari aimada qaar badan iyaguna kamida ah waxay leeyihiin qadru istidaaca in la sameeyo waxaaba ah cudwigaana hadii loo weysay waayey weysa maxaa bedelkeeda ahaa jiray tayamumaa bedelkiisa ahaa jiray in laysku dara marka xubnihii kalena loo weyseeyo xubintan keligeedna liajlihaa loo tayamumsado xubinta keligeed markaan leenahay maaha ciid in lasoo qaado meesha la mariya ma ahna tayamum kaamil a ah loo sameynaa ila tayamumka kalama hare madhabkan labaadaadna moodaa in loona badan yahay eh, isagana oo marka aada ugu dhow yahay haddii la yidhaahdo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum haddii waysa la awoodi waay waa in tayamum lala imaado wallahu aclam kolley madhabkaasa aniga igula dhow istidaacada baabkeeda nacam haddii labada madhab qofka mid kamida ah u qabsadana wax dhibaataa ma laha insha allahu tacala waa laba madhab oo isku dhow way nacam oo fuqahaa ahlilxadiid ay wada qabaan way marka laakin in jabiiro la masaxo wax sugan ma aha iyada nacam marka sy sideebuu qofka yeelaa inuu intuu marka tayam weyse qaato xubintaas markuu soo gaaro inuu u tayamumsado iyada inta kalena oo weysadii dhaqo sideeda u ku wada nacam baabkan marka oo jabiirada axaadiisteeda ma ansixin marka waxaa looga baxsanaya meeshaas marka ma tayamumka inta hormariyo weysada ku xijinaa ma weysaysanaa kuma kadib tayamumsanaa ma xubinta markuu joogo tayamumsanaayo tartiibtiiba u ilaalinaa tartiibtii u ilaalina tartiibta waa ilaalina markuu joogo xubintii caadiga ahayd ee jabnayd ee kabka uu saarnaa meeshaas markuu maraayo tayamumsanaa kadibna waxau hawshiisa sii wadanaa inta dhiman ayb waan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal min asunati sunada waxaa kamid a anlaa yusaliya arajulu ninka inuusan ku dukanin anlaa yusaliya arajulu qofka inuusan ku tukanin bitayamumi tayamum inuusan ugu dukanin ilaa salaatan hal salaad maa ilaa salaatan salaad oo waaxidatan mid ah maaha hal salaad maa wax kale inuusan ugu dukanin uma markaa dabadeed yatayamamu waa tayamumsanaya lisalaati luqraa salaada kale rawaahu daara qutniyu ayaa wariyey biisnaadin daciifin jiddan isnaad aada daciif jiddan oo abuu ku wariyey ayb sidaasu marka uu yiri oo xadiidkan isaga marka isnaadkiisa waxaa ku jiro alxasan bnu cumaara ku jiro wahuwa matrukun alxasan bnu cumaara ninka la yihahdaa ku jiro waana matruk ninkaa isagaan wahuwa matrukun bimara ibnu kathiir irshaadkiisa saasuu ku sheegay irshaadu macrifati irshaadu lfaqihi ilaa macrifati adilati tanbiih sidaasuu ku ishaaray shucbana weliba ninkan kadaab waayuu yidhi xasan bnu cumaara la leeyahay watahamahu bilwadci weliba inuu axaadiista mawduuca ah weriyaa inuu axaadiis allifaaba la sheegaba nacam oo uu wadci sameeyo axaadiista uu ku been abween abuurda inuu sameeyo oo daran weliba nacam haddii taa marka la yiraha way daran tahay nacam xadiidkan marka asaaniid eh, marka haddii marfuuc ahaantii ay daciif u yahay xadiidka leanna saxaabigu hadduu min asunati dha ufiirsada saxaabigu hadduu yihahdo min asunati waa isagoo yiriyo kale rasuulkaa yiriyay udhigantaa markaan marfuuc aan ka hadlayna marfuuc xukman iyo marfuuc tasriixan labadaas u kala baxa marfuuc xukman waa midkaan min asunati hadda saxaabigu dha wuxuu ujeedaa maxay nebiga sunadiisa unba ujeedaa rasuulka yiri bay u dhigantaa saa darteed marka xadiidka in marfuuc laga dhigaa daciif weliba waa daciif jiddan ninkaasaa ku jiro alxasan bnu cumaar laakiinse waxaa laga wariyey ibnulmundir aathaar oo werinayaa jirto cabdullahi bni cumar iyo cali bni abi aalib iyo in laga wariyey weriyey cali bn abi aalib iyo cabdullahi bni cumar iyo ibnu cabaas iyo in laga weriyey saddexdaas saxaabi ayaa iyaga aqwaashooda waxaa laga wariyey qofku inuusan ku dukanin ilaa hal salaad ma amin tayamumku yani hadduu tayamumsado duhur uu dukaday casirkii inuusan tayamumkii hore ku tuka karin oo sida weysada ma ahan bay yidhaahdeen tayamumka oo salaad walba farada tayamum gooni abay ah u baahan tahay marka hadalkan waxaa marka sidaa u wato saddexdaas saxaabi ayaa laga soo naqliyey marka cali iyo iyagu kama ansixin iyo ibnu cabaas iyo riwaayada ibn cumara ah ugu dhow ibnlmundir saas u leya riwaayat ibn cumara ah sixa u dhow yani min qowlihi ibn cumar inay uga ansaxday waa lasoo dhaweeyey iyada hadday haddaba marka min qowlihi ay tahay xujo gooni ah ma noqonaysa oo maxaa yale xujadu waa qaala allahu qaala rasuuluhu hadalka ibnu cumar hadduu saa yahay ibnu cabaas fatwo kale isaga laftirkiisa laga haayaa uu leeyahay inuu ku tuka kara laga fahmayo ay tilmaamaysa hadday marka saa tahay waa in adiladii loo bandhiga marka ayb marka sababkaa in la fahmo muhiima culummadu ay uleeyihiin kuma dukan kara qofka hal tayamum laba salaado fard ah ma ku tukan kara sababta ay uleeyihiin waa maxay culamada saa odhanaysa sababta ay uleeyihiin waxay tahay waxay leeyihiin tayamumku waa daruuro awalba ahay tayamumku wuxuu ahay daruuro daruuradana laguma tawasuco oo waxay leeyihin adaruuratu tuqadaru biqadariha qaacido wainam daruurada hadba intay la egtaha lagu qadaraa saa darteed haddaad duhur kusoo dukatay inaa isaga tawasucdo casrina ku dukata maahanay leeyihiin waa inaad casirkii aad biyo raadsato hadaa kadib taymam labaad aad samayso leana awal asagoo caziima ma ahayn ruksa ahay naam ruksada shaygu hadduu ruksa yahayna isticmaalkiisa in lagu tawasuco la waasiciyo ma aha sababul marka meesha ay masaladan ku taagan tahay meeshaas waa naam qaar ka odhanaya sidaan aimada shaaficiyada ay ku jiraan jumhuurta saasay qabaane waxay leeyihin marka in lagu tawasuco ma aha daruuradan awalba daruura lagu baneeyo daruurada meesheeda ha joogta lagu sii fogaada ma aha culimada odhanaysa marka looma baahno oo waa laysku dhawro karaa tayamumka waxay yidhaahdeen nawaaqidu tayamum kamid maaha salaad inaad ku dukato oo tayamumka waxyaabaha buriye maxaa buriye marka la yidhaha waa inta waysada burisa isagana buriso nawaaqidu tayamumi waa nawaaqid alwudu ilaa hal masalo u dheeriya maxay tahay masalada in biyo aada hesho marka biyo la helo tayamumka waa buraa soo maa naaqid ma ahanay dheheen salaadaad tukatay mid labaad kuma tukan kartid hade tayamumka muxuu ku buray biyana ma haysto wixii wayse buri lahayna iguma dhicin muxuu tayamumka iiga buray leyii waa in adila loo keena hadalkaasna markaasan aad weliba waxaa iyaga sii xujo qolada hore waxaa weliba sii xujeynaya maxay tahay waxay yidhaahdeen inta hal salaadoo farad ah iyo intaad doonto nawaafila ku tukan karta ayb marka la joogo baabu dahaara sunada iyo faradka waa isku mid salaad sunaa wayse la-aan ma geli kartid salaada faradka iyo midda sunada ah waa isku mid marka la joogo shuruudu sala marka laga hadla waa isku mid inta la rabo shuruudu sala inaad soo buuxiso faradka markaad dukanaysa markaad sunada rabtana lagaa raba inaad buuxiso ama cowradaada feedintaa sunna ma tuka kartid oo ma dhahaysid salaadan waa sunna taasna waa farad markaasaa darteed qawlukum oo aad kala farqinaysaan sunna iyo farad meeshan aad ku kala farqinaysaan sawaab ma aha l ibnulmundirna madhabkaasuu rajaxay wuxuu leeyahay eh, tafriiqooda xujo ma aha xujo kuma socdo saa darteed in alla intaa doontaa ku duka karta haddaysan kaa burin adiga adigana madhabkaas aana raajixa wallahu aclam waxaa raajixa inuu qofka ku duka karo in alla intuu doono haddaysan ka burin aduu tayamumka inuu kaa buro keliya fiirina muxuu ku buraa nawaaqid ulwudu waa soo baratay iyo iyo wujuudulmaa in biyo la helan hadii labadaas marka meesha aysa oolin salaada labada waa ku tukan kartaa bilmunaasaba marka meesha iyadan waaa waxaa xusid mudan in qofka uu biyo raadsado dalabulmaa biyo raadiska biyo raadiska xad ma leedahay xad ma jira oo qofkaas hadduu waxaa sameeyo biyo waa raadsaday la dhihi karo hadduusa samayninna ma raadsanin maya leana in biyo ah, qur-aanku wuxuu yihi walam tajiduu maan falam tajiduu maaan bu falam tajiduu maaan biyo aydan helin qofkii marka asaa yaqaana sida biyo loo raadsado waa yaqaana qof weyn oo muslim marka haddii asaga intuu biyo raadiye oo waayey biyo fii nadarihi intuu wax fiirfiiriye raadiye biyo waayey khalaas bis waa taymamusalaya nacan ee sida kuto furuucda qaar ku taalo ee odhanaysa intaasoo kilomitrna inuu agga usocdo intaas agga usocdo intaa agga usocdo meel walba godo inuu feeriyo daruuri maaha bal culamada qaar waxay leeyihin musaafir isagoo ah haddii uu ka baqaayo inay ka tagaan rufaqadiisa ragga la socdo safarka kula jiro hadduu biyo raadiyo safarka inuu ka dhaqaaqo hadduu ka baqaayo meelaha uu joogo fiirfiirsana haduu biyo ka waagaska teemumtana ah, isxaaq ayaa kamid a ah aimada sidaa nacam marka fiqigii salafka in la bartaa fiican nacam dadku intay iska kor fadhiyaan dad hadda yani anagu fiqiga aan dalkan marka la joogo aad la isugu adkeeyo ma aha xataa fiqimaam shaafici ma aha ma aha fiqigii aimadii hore ma aha oo muzani iyo buwaydi ma aha ma aha kii abu xamid isfirayini iyo abu isxaaq shiraazi iyo ma joogno kii nawowi waa kasoo tegey bajuri yaan marayna na ibrahim bajuri yaan marayna oo wax yar ah kun iyo dhowr dhowrki ah na marka ma ma sawaab ma noqonaysa na mana mana eh, eh, fiqigii marka haddii culammadii hore abushama abushamat almaqdisi kitaabkiisa khudbat lkitaabi almu'amal shaaficiyada wuxuu ku aadaynaa culammadii shaaficiyaduna isagoo kamid ah wuxuu leeyahay kutubtii waxaad dhex fadhisaan keliya kutubihii waxaad kor fadhisaan maanta dhan oo abu iyo waxaan ujeedaa abulmacaali aljuweyni iyo abu xamid alghazali kutubahoodii fiqiga ahay oo madhabkaa iska kor fadhisaanu leeyahay ma ahan leeyahay xataa hore u socdo oo imaamka iyo gaara marka hadda waa kasoo tallaabdayba aimadaas nawowi wakti waxaa jira imaam nawowi hadda waa kasoo tagtayba waxay maraysaa marka bayjuuri iyo safiinihi iyo keliya in layska ictimaado loo maleeyo qaala lahu qaala rasuuluhu oo kale yani ma waa xun yihiin ma lihin kutubo ma xuma kutubaha fiqiga laakin waxaa loo jeedaa waxay tahay ictimaadka in la fiiriyo qofka waa inuu hadduu wax fahmo mukhtasaraadka barto inuu kutubihii kalena wax ka fiiriyo fiqiga eh, aimada salafka ina wax ka firfiriy saa darteed marka dalabka xad malaa sababto ah qaacidada guud waa maxay shaygu haddii sharciga uusa xad u yeelin luqada carabigana xad aan loogu yeelin curfigaa loo celiya qaacidadaas oo weligaa xafid mar walba waa ku anfaca shaygu haddii luqada carabiga xad uusan kulahayn sharcigana xad uusan kulahayn khalaas curfiga unbaa loo laabana markaas hadii luqadana xad uusan kulahayn sharcigana uusa xadaynin dadka acraaftooda loo loo laabana hadda biyo raadintood luqad laguma xadaynin sharcigiina ma xadaynin idan maxaa loo celinaa war qofku qof xil kasoo waalnayn oo biyo raadsada salaadiisa ka fakaraayo alla ninkaan biyo waa raadsada waa soo waayey wixii lagu dhihi karo unbaa marka ay ku soconaysaa tayamumka marka masaaishiisa ilaahaasaan marka aan uga baxayna baabulxaydi xaydkiiba u baab yahay xaydka ayuu u baabaya marka baabkan xaydka ayuu halkan uga hadlaa xaydku marka waa min masaa-isha ugu cawilsan buu ku jiraa oo ugu daran eh, ugu adeyg badan ku jiraa cibaadaadka baabkan cibaadaadka oo dhan masaa-ishan xaydka ayaa ugu dhib badan luqada xaydka waxaa lagu yihaha saylaan dureersanka wixi dureero xaaba lwaadi ay saala lwaadi waadigi waa dureeray waxaa marka la yihaha sharci ahaana walxaydu damun xaydku waa dhiig yurkiihi raximu lmar'ati haweenta raximkeeda uu soo raaricinayo bacda buluuqiha markay qaan gaarta kabacdi fii awqaatin muctaadatin waktiyaalo ay iyada ka caada yeelatay bishii hal mar in markaas ou riximkii marka uu soo daadiyo wixii marka dhiiggii iyo marka meeshaas ku eh, baabacay eh, ku eh, waxa ku noqday ku guntamay oo ku fasaa intuu si marka usan uusan u halaynin caafimaadkeeda ayaa alla waxuu fududeeyey inuu kasoo baxo xawdku waxau ku yimaadaa marka calaa sabiili sixu ku yimaada caafimaad ku yimaadaa xawd xawdku wuxuu ku yimaadaa caafimaad marka dhiigaga hawaanka ka yimaado saddex baa loo qaybiyaa damul waa midkaan wa waa hawaanta dhiig ka yimaado calaa sabiili calaa sabiili sixa uga yimaada caafimaad ahaana uga yimaada waxaa dhiigga labaad uu yahay damul istixaada damul istixaada istixaadada dhiiggeeda waa dhiig shubanka awaantii jirra uga imaana dhiiggan waa iska socdaa marka dhiiggeeda bishii o dhan dhiig unbaa ka socda waa damul istixaada damul istixaada la yihahda waa dhiig iska dhiig shuban dhiigga saddexaad waa damul nifaas nifaaska dhiiggiisa umul ayaa keentay umul waa dhiig umuleed saddexdaas dhiig unbaa haweenka ka yimaada marka mid kastaana xukun gaar ah buu leeyahay damul xukunkiis waxa uu yahay hawaantu inta uu dhiiggaas u joogo salaadna ma duka karto ma soomi karto ma dawaafi karto ilaa akhirihi dhiigga istixaabada ahna waxay u dhigantaha haweentaas waa daahir inta ay inta ay mustaxaabada ay tahay iyada waa daahir oo salaadeedii dukane soonkeeda waa laga rabaa waa dawaafi kartaa maxaa yeele dhiiggaan dhiig ku yimid waxa weeyaan jiro ku yimid salaad walbaana waa u weyse qaadanaya sida aan arki doono dhiigga ku imaada nifaaskana waa kal xaydi oo kale oo waxuu kuxugun yahay xaydkau kuxugun yahay waa ka muddo dheeryahay ma ahani bis uu ka muddo dheeryahay ma ahani haddaba mar marka midka ugu daran waa maxay waa kan istixaadada waa midka ugu dhibka badan a haweentan in dhiig maadaama uu bisha dhan ka socdo see lagu ogaana midka xaydka ah kan istixaadadaana see lagu kala gara karaa haddaan soo koobo marka masalada isticaadada kusaabsan waxay tahay saddex xaala haweenta kama baxaysa saddex xaalad kama baxayso imaa an takuna mumayizatan inay tahay haween dhiiggii kala sooci karto imaa an takuna mumayizatan haween dhiiggii kala sooci karta inay tahay oo say u kala sooci kartaa waxay u kala soocaysaa dhiigna waa dhiig madow oo adag waayo oo raa'ixa leh uraayo naam matalan kaasoo kale waa damul xayd waay waa garanayna haweenka naam dhiigga kalena waa dhiig khafiif ah oon madoobeyn waayo isaga labadii dhiigaa ay kala fahmi kartaa awaantii toddoba beri oo kale mid adag oo madowaa ka socda inta kalena waxaa ka socda mid iska biyo biyo oo kale ah kan marka biyo biyaha waa istixaaba kan madow wuxuu noqonaya maxay xayd buu noqona waxaa la yidhaha marka haweenta noocaas oo kale a mumayiza waa haween kala sooci karta dhiiggii bay kala taqaana tamyiizku marka wuxuu u laabtaa badanaa waxaa wax lagu soocaa maxay waxaa wax lagu soocaa midabka waxaa wax lagu soocaa adkaanshada iyo raaixada saddexdaas wax lagu kala soocaa wejka saxiixoo shaaficiyaduna ay qabaan saas waay saddexdaas wax lagu kala sooci karaa raaixada aadka u daran madowga eh, midabka madow adayga dhiigga yani adag saddexdaasba waxay tusaayaan xayd in yahay saddexdaasba waxay tusaayaan intaa marka marka la kala saaraayo waxaa laga fiirinaya saddexdan qaybood midabka iyo adkaanshada iyo raaxada saddexdaasaa lala fiiriya hadday haweentu sidaa tahay dabadeed toddobada eh, maalmaha ay midka dhiigga madoob oo raaxada leh oo adag ay arkayso waxay tirsanaysaa xayd oo maalmaha salaad ka joogay ma soomayso waa kadan maalmaha kalena salaadii waa laga rabaa waa haween daahir oo kale ninkeediina waa u tegi karaa maxay sameynaya laakiin waa inay salaad walbo ay u weyse qaadato waa inay salaad walba u weyse qaadato leanna xadadkeeda daa'im waay waa daa'im lxadat waay qof kaadidii ka socoto kale ayay lamid tahay ma garateen intaas midda labaad waxa ay tahay an takuna muctaadatan inay tahay hawaan muctaada oo dhiig ka caada yeelata muctaada waxaa laga wadaa an takuuna muctaadatan hadda ka hor dhiig waa ku dhici jiray maalmo mucayan oo ku dhici jiray maalmo kooban oo mucayana ayuu ku dhici jiray maalmaheeday u laabanaysaa marka hadhow mid walba axaadiisteeda waa waafaji doonaa ufiirsada kitaabka hadhow marka la joogo mid marka waxa ay tahay maalmihiibay taqaanaa dhiigga u ku dhici jiray masalan habantan iyadoo caafimaad qabi jirtay toddobada maalmood bisha ugu horreysa u dhiigga ku dhici jiray saddex iyo labaatanka ka dambe oo dambe waxay ahaan jirta daahir dhowr sano saasay soo ahayd waxaa ku dhacay jirra marka wixii dhan waa lakala garo waayey dhiiggi waa isku furmay maxay marka u laabanaya maalmaheedii horey u laabanaysaa bil walba toddobada beriya ugu horeyso xaa-ido maalmaha ka dambeeyana istixaaday kasoo qaadaysaa taa waxaa la yidhaha muctaada muctaada layraa midda saddexaad maxay noqon kartaa marka dhiiggii ma kala sooci karto tamyiiz male caadana ma lahayn awel caadana ma lahayn dhiiggiina ma kala sooci karto waxay ku dhici kartaa haweentii hadda awel marra oo dhiig ka yimaadaba istixaada mustaxaaday noqoteen hore maalmo hore ay lahaa jirta ma jirin dhiiggiina ma kala sooci karto ama waxay ku imaan kartaa xataa haweenta inay helmaantay caadadii baa ka khaldantay maalmaheediina ma xasuusato maalmaheediina ma xasuusato haddana ma kala sooci karta dhiiggi waa isku wada mid dhiigi see yeelay marka haweentaas mutaxayira la yidhaha midaas na mutaxayira haween marka wareersan waay na mutaxayira la yidhaha fuqaha soo dhah mutaxayirada waay marka mid aad ay isugu dhigaan nacam sida raajixo dhow fahamkana u dhow nusuusta salafkana aad ku arkaysa waxa ay tahay laba madhab unbaa ugu saxeexsan in la yidhaha haweentaas haweenka iyada hooyadeed iyo walaalaheed iyo habaryayaalkeed iyo in maalmaha xaydka uu u jooga inta la fiiriyo maalmaha uu u badan yahay xaydkooda in iyada looga dhigo xayd in maalmahaas loogu qiyaaso dadkeeda maalmaheeda iyo hooyadeed iyo habaryayaalkeed iyo marka walaalaheed iyo in looga soo qiyaas qaato arki doona madhab oo waxawa salafka in badan oo kamidana ay qabeen xadiidka imaan doona xamla binti jaxshna oo tusi doona nam nebigu uu leeyahay lix maalmood isxaydi lix maalmood waxaad iska soo qaada inaad xaa'ido tahay lixda maalmood marka culamadu waxay ku qiyaa ay ka qaateen in marka la xisaabo haweenkaas oo kale madhabka labaad waxa uu yahay abu thawr baa qaba oo tilmiidul imaami shaafici ah oo ardadiisa ciraaq ahaa faqiih weynna ahaa wuxuu leeyahay cibaadaadka ixtiyaad baa loo sameeya oo loo dadaalaa saa darteed aqalul lxayd maxay culamadu isku waafaqsan yihiin yani aqalulxayd marka ugu yaryahay yawma walaila ayb aqalulxayd maadaama maalin iyo habeen ay ahayd inta ugu yaraan kasoo qaadayna yii marka hawentan maalin iyo habeen kasta oo bisha bisha maalinka ugu horeeya habeenkeeda xaaida waay sagaal iyo labaatanka maalmood oo ka dambaysa waa tukanay ixtiraadan wuxuu yihi intay salaad ka tegi lahayd lagu yeelo lahaa inay iska tukataa fiican ulihi naam dhinacaas marka dadaalku isaga xigsaday naam yani intay wax dhaafi lahaayeen dadaalka ayaa karoon yii labadaas madhab laba madhab dhadhow waay hadii la xisaabo inkastoo kan hore uu fiican yahay hawa marka intaas intaas waa naam intaan ka badan haddii masaaisha isha sii wado waxay noqonaya in lagu wareero hadhowna marka marka meelna loo meel loo raac la garo waayo naam sida ugu dhow intaanay ku kooban tahay naam ay marka tanaan marka axaadiista ay ku kala tahay ayaan ku dhex sheegi doonaa can caaishata radia allahu canha ana faatimata binti abi xubaysh kaanad waxay ahayd faatima tustaxaadu mid la dhiig shubo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi ina dama alxaydi xaydka dhiiggiisa damun dhiig weeyaan aswadu madow yucrafu la garanaayo oo haweenku ay yaqaanaan saas waa loo dabdiyey yucrafu waa loo shaqlay yacrifuna waa loo shaqlay yacrifuna waa loo shaqlay oo haddii yacrifu la yidhaha macnuhu waxuu noqonayaa yani soo uraaya raaixadii min alcaraf raaixadii in loo jeedo labada dabdiba waa jiraan ina dama alxaydi aswadu damun aswadu yucrafu la garanaya haweenkii a yaqaanaan yacrifu xoogaa marka raaixa leh raaixa marka kariiha ah leh fa idaa kaana haddii uu ahaado daalikii kaagaas nacan fa amsikii ka hayso can salaati salaada marka ka joog markaa hadduu midkaas madow aada aragto salaadii ka joog faida kaana alaakharu ka kale haddii uu yahayna fatawadaii wayse qaado wasallii tuko rawahu abu daawuuda wanasaa-iyi wasaxaahu bnu xibaan walxaakimu wastankarahu abu xaatim xadiidkan abu xaatim nakaare ayuu ku sheegay laakiinse xadiidka xaakim baa saxiix yeelay dahabi waa ku waafaqay nawowina waa saxiix yeelay fi lkhulaasati cilada nakaarada abu xaatim ou ishaarayna ama uu sheegayna waxa weeyaan marka u tilmaamay muxamed ibnu camr ayaa xadiidkan eh, keligiis wariyey de maxamed ibnu camrina waa iqaw nin iqaw saa darteed laguma cilay karo keligiis wariye keliya cilla ma noqon karto saa darteed xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan xadiidkan marka maxaa laga qaadanana qaybtee hadda xadiidkan laga qaadana saddexdii qaybood oo soo qaybiye hadda mumayizadii waay naam leanna dhiiggii baa la kala qaaday mid madow iyo midaan madoobeynaa loo kala qaaday hadday kala fahmi karto waa kan xadiidkeedi marka ayb daliilku marka waa kaas ku daay mayno marka wa fii xadiidi asmaa binti cuways waxaa ku sugnaa cinda abi daawuuda litajlis ha fariisato fii mirkalin baas ha ku fadhiisato fa idaa ra'at haddii ay aragto sufratan yani midab jaallo ah hadday aragto fawqalmaai biyaha korkiisa sabaynayo faltaktasil ha qubaysato liduhri ha u qubaysato iyo walcasri iyo ha u qubaysato guslan waaxidan hal qubays wataktasilu lilmagribi maqribkana waa u qubaysanay iyo walcishaai cishaha guslan waaxidan hal qubays wataktasilu way qubaysanaysaa lilfajri salaada fajr guslan qubays watatawada waa weyse qaadanaysaa fii maa bayna dalika inta udhaxaysa intaas oo inta udhaxaysa intaana sidaabay yeeleysaa nacam xadiidkan abu daawuuda wariyey waa saxiix isagana nacam ayb marka xadiidkan isaga marka wuxuu amray nabiga sala allahu alayh ali wasalam litajlis fii mirkanin sababta baabka ay ugu fariisanayso waxay tahay in la xaqiiqsado dhiigga yani in dhiiggii uu dhiig khafiifa yahay ama dhiig adag inuu yahay ama in meeshiiba ay markaa sufre iyo uu ka hartay oo aysan dhiigba uusa jirin in lagu kala ogaado sababkaas waa sababka ay ugu fariisanayso baaf biyo markaa ay ku jiraan marka inta dambe ee xadiidka wuxuu ishaaray haweenta mustaxaabada ah inay yeeli karto laba baab iyada u furan yahay salaad walba inay u weyse qaadato ko oo noo imaan doontaa baabka labaad ee furan kan way inay qubaysato duhurka iyo casirka salaada duhur aakhiru waqtihaa markay salaada duhur sii bixi rabto waqtigeeda uu dhammaan rabo inay intay qubaysato weysaysato salaadii duhur dukato afartii ragco weysaysato salaadii duhur dukato salaada casir tukato taas waa yeeli karta oo yani marka duhurka aakhirkiisa ay la sugto oo salaad duhur ay dukato ay ka baxdo isla markii maxaa soo gelaya casirki duhuri casri ma waqti baa udhexeeyana uma dhexeeya waqti casirkana waktigiisa ugu horeysay samaysay ay ka dukatay duhurna waktigiisa ugu dambaysa jamc suuriya la yidhaha jamcan waa jamc suuri ah ma aha jamcintii safarka oo kale ma aha salaad waktigeeda laga hormariyey ma jirto ama laga dabamariyey salaad walba waktigeeda waa la dukaday laakiin tii duhurna gadaalaa la geeyey ilaa aakhir waktihaa tii casirna wakti ugu horeeya laga dukaday marka salaad walba waktigeeda waa lagu dukaday laakiin waxaa la ilaalina maadaama wantan ay macduur tahay maanta dhan xadas uu socdo iyadaa waxaa loo fududaynaya inay salaada duhurna aakhirka intay adag ubeys samayso duhurkiina aakhirkiisa ka dukato casirka markau soo galaan isla markiiba ay dukato waxaa kaloo iyadana lamida maqribka iyo cishaa waqti uma dhexeeyo inay maqribka akhirto markuu bixi raba agtiisa ay qubaysato maqrib dukato cishaha markuu soo galana cisho dukato salaada fajar iyada keligeed waa keligeed way tukanay saddex qubays marka inay samayso weliba tanaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu yihi wahada alamru axabu ilaya arrinkaana aniga aad aan u jeclahay yii weliba inaad salaad walba u weyse qaadato oo marka xaydka yani aad ka qubaysa markaad xaydkii oo kaa go-o inta qubaysato salaad walba aada u weyse qaadatid markaas iyo inaad samayso sidan ood maalinkii saddex jeer qubaysato tanaa ila fiican yii rasuulka sal sl marka labaduba inay banaanta lakin tan fadli badantaa laga qaadana ayb waan xamlata binti jaxshin qaalat waxay tiri xamla kuntu waxaan ahaa ustaxaabu tulla dhiig shubo xaydatan dhiig shuban marka xayda shubmid kabiiratan oo weyn xaydatan yani shubmid kabiir kabiiratan oo aada u weyn shadiidatan daran ya kasiiratan badan shadiidatan daran faataytu nabiya sala allahu alayh ali slam kabiiratanna waa jirtaa nuskadan zuhayri uu taxqiijiyey nusakda ugu fiican oo ugu khalad yar y marka kulley kabiiratanna gees isaga korta faataytu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigan u imid astaftiihi xaal aan ka jawaab dalbayo faqaala waxa uu yihi inamaa wax kale maana hiya iyadu waxaan aad arkaysid rakdatun haraati waayo min ashayaani shaydaan ka ahaatay nacam shaydaan jub yani shaydaan haraati xaggiisa ka ahaatay waayo ruuxan nacam waxaa laga qaadanaa marka shaydaanka de dadku inuu geli kara nacam ay haweenkii riwaayo kale nabiga wuxuu yii inamaa hiya cirqun waa xidid furtay rasuulka sal ly slam marka labada isma diidayaane shaydaankii baa jeexaya xididkii nacam furaayo shaydaankuna de dadku waa dhibaa si wuxuu u dhibaa weliba yani muuqato oo waxaan ujeedaa si la dareemi karo u dhibaa wuxuu isku dayay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam salaad tukanaayo inuu marka wax ku dhufto dhimbil daba uu ku dhufto waa isku dayay waxyaala badan buu isku dayay ambiyada ilaahay inuu dhibo isku dayayo shaydaanka nacam marka inuu dadka dhibo shaydaanku marka wax ma aha eh, waa wax marka macruuf ah la fahmi kara nacam laakiinse waxaa adiga lagu siiyey inaad mucawidateynka ay ka akrisato oo aad adkaarta ku dadaashid adkaaru salaax walmasaa inaad ku dadaashid tawxiidka inaad ku dadaashid shaydaanku marka meesha tawxiidka uu ku bato axwaasha shaydaanku saas ugama shaqaysan marka inamaa wax kale walaga rakbatu min ashayaan rakbo xaaraati shaydaan xaggiisa ka ahaata muxuu ujeedaa marka shaydaan muxuu yeelaa sida inaynan dukaninoo rabaa salaadeedi iyo cibaadadeediibau ka khalkhalina ee fataxayadi isxaydi sitata ayaamin lix maalmood isxaydi oo xayd inaad qabto iska soo qaad yani aw amase sabcatan ama todoba ama todoba maalmood lix ama todoba soo qabso xadiidkan tee laga qaadana marka saddexdii qaybood teebuu daliil u yahay xadiidkan mutaxayiradii buu daliil u yahay naam leanna waxay tiri inii kuntu ustaxaadu xaydatan kahiiratan shadiidatan yani kaanama inaysa kala garo karin waa daran yahay hadday mar tiri tamyiiz ma jiro waa daran yahay hadday tiri tamyiiz ma jiro saasayna ufahmeen culimadii naam hay oo ibnulmundir iyo rag fara badanna ay fahmeen naam marka xadiidkan mutaxirada uu daliil yahay lix ama toddoba maalmood soo qabso uma iqtasilii qubayso fa ida stanqa'ti haddii aad daahir noqoto fasallii tuko arbacata ay arbacatan wa cishriina labaatan iyo afar ow amase halaasatan wa cishriina labaatan iyo saddex hadda bisha intay ku dhammaato wasuumii soon wasallii tuko wasuumii soon wasallii tuko fa ina daliki kaagaas yujziuki waa kuu gudayaa naam kaagaas waa kuu gudaya intaas kugu filan naam wakadalika sidaadaas oo kale fafcaliyeel kamaa sidii taxiidu nisaau haweenka say uxaydaan oo kale haweenku lix ilaa toddoba beri way ad taasoo kale iskaga sidaasoo kale yahay fa in qawiiti haddii aad marka awood u heshid calaa an oo aad awood u heshid calaa an tuakhirii inaad dib dhigtid adduhra duhurka inaad dib dhigtid wa tucajilii aad soo hormarisid oo dedejisid yani alcasra casarka uma waa sidii la rabay uma taktasilii aada qubaysato xiina markii tadhuriina aada daahir noqoto wa tusaliina aada tukatid aduhra iyo alcasra duhurkii casrkii jamiican xaala kuwii dhan uma tuahiriina almaqriba maqribkii aada dib dhigtid watucajiliina alcishaaa cishiina aada soo hormarisid ood soo dedejisid uma taktasiliina aada qubaysato watajmaciina aada jamacisid bayna asalaatayni labada salaadood fafcali haddaad saa awoodid samay watakhtasiliina maca subxi subaxa maciisana waad qubaysanaysaa watusaliina waa tukani intaan dambe waa kii hadda aan soo dhaafno kale hadaad awood u heli kartid inaad duhri casr sidaa yeeshid oo duhurka aakhir waqtigii casrka awal waqtigii intaad dhumaysato dukatid maqribka sidoo kale subaxa sidoo kale <coughs> saas sameeya yii hadaad awood u helaysid watartasiliina maca subxi watusaliin qaala waxa uu yihi nabiga wahuwa kan dambe kan iyo acjabu lmrayni labada arrin loo jacayl badan yahay ilaya aniga xaggeeda waliba labada arrin aniga qubayskan saan nooca qaabkaanaan jecelahay bu rasulka sal l slam rawahu hamsatu xadiidka shantii baa weris ila nasaa-iya nasaa wasaxaxahu tirmidiyu tirmidina waa saxiix yeelay waxasanahu lbukhaariyu xadiidka bukhaarina waa xasaniyey oo tirmidiyaa kasoo naqliyey taxsiinkaas nacam imaam axmedna sidoo kale waa laga soo naqliyey taxsiin ibnu eh, eh, abu daawuud inkastoo uu soo guurinayo uu leeyahay imaam axmed wuxuu yihi fii nafsii minhu shay-un xadiidkan anigu nafsadeyda waxbaa uga jiro marka axmed shaakira jamciyo waxbaa nafteeda uga jira waxuu ka wadaa min xayu istimbaai fi fiqhihi naam xagga marka istimbaadka oo la istimbaadaayo ayuu ka hadlaya imaam axmed xagga sixadiisa kama hadlayo naam oo xadiisku waa xadiis saxiix ah nacam ayb wuxuu daliil yahay marka xadiidkan mutaxayirada inay yeelaysa sidaan ibnu kathiirna kitaabkiisa irshaadka waxau sheegay qawlka imaamu shaafici ee qadiimka ah inuu sidaas ahay qawlu imaam shaafici alqadiim wuxuu ah mutaxayirada inay lix ama toddoba beri oo dadkeeda maalmaha oo dadkeeda ah haweenka iyada qaraabadeeda inay kasoo qaadanaysa saasaa marka imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka uu ahaa wacan caaishata radia allahu canha ana uma xabibata umu xabiiba ana uma xabiibata binta jaxshin shakat ilaa rasuulilahi rasuulkay u cabatay sala allahu aleyh ali wasalam addama dhiig bay uga cabatay faqaala oo dhiiggii ku furmay yani saxaabay dhiig furanka ayay xaggiisa uga cabatay faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi umkutii nagaaw qadra maa intii oo kale kaanat ay ahayd taxbisuki mid ku xabisto xaydatuki xaybkaaga intuu xaybkaaga salaada iyo soonka kaa xabisi jiro kale in la eg oo kale nagaaw oo joog uma markaa dabadeed iktasilii qubayso markaa kadib qubayso maalmahaas haddaad dhaafto qubayso ka mayra yani xaydkii fa kaanad waxay ahayd haweentaasi taqtaumu xabiiba taktasilu mid qubaysata likuli salaatin salaad dhamaanteed rawahu muslimun muslim baa weriy salaad walba haweentaa waa uqubaysa jirtay rawahu muslimun xadiidka muslim baa weriy xadiidkan marka maxaa isaga ku sugan muctaadadii baa ku sugan leana waxaa la yii umkutii qadra maa kaanat taxbisuka xaydatuki maalmihii awel xaydkaa kaanaha inay taqaanay awel xaydka ay heli jirtay maalmo mucayana uu ku dhici jiray maalmahaaga ulaabuu yihi rasuulka sala allahu alayh ali wasalam axaadiid kale umusalamo waa jirtaa oo masaladan tusayso naam marka in caadadii eh, loo celiyo ayaamaheedii in loo celiyo marka meeshana fakaanat taktasilu likuli salaatin salaad walba waa u qubaysa jirta haweentan nebiga ma amrine waxaa laga qaadanaya nebiga inuusa amrine iyada inay iskaga qubaysa jirta salaad walba laakiin nebigu waxau amray kamaa fi saxiixi lbukhaariyi tawada-i likuli salaatin salaad walba u weyse qaado nebigu weysadou amray ee ma uunan amrin nebiga inay salaad walba uweyse inay uqubaysato saa darteed iyada markii wuduuga la amray qubaysna iyadaa ku dartay masalan marka qubaysku iyada xaggeeda unbuu ka ayuu ka yimid qubayska iyada xaggeedu ka yimid ee nebiga ma farin sala allahu alayh wali wasalam saa darteed riwaayaadka xadiidka zuhri bay isugu soo biyashadanayaan zuhri riwaayaadkiisa oo dhanna amar nebiga inuu siiyey oo uu ku yiri iqtasil likulli salaatin inuu nebiga ku yiri ma ku cadda riwaayaadka zuhri oo dhan bal kulli waxay caddaynayaan in tawada-i likulli salaatin uu yii salaad walba u weyse qaado bis inuu intaa yiri oo fa kaanat taktasilu likulli salaatin intaan dambe ina iyada ficil ay samay jirtay inuu ahaado cadayna riwaayadka zuhri ay cadaynayan ilaa hal laba riwaaya ma ahani riwaaya ibnu isxaaqa iskale maxamed ibnu isxaaq saaxibu sira isagoo kalena de tafarud ma aqbali karo liana xasan lxadiis waayo isxaaq naam waa xasan xadiid naam bal culamada gobol agtooda waxuuba ka yahay waa daciifiyaanba naam laakin khulaasat lqowl xadiidkiisu waa lasoo waa lasoo dhaweyn karaa naam asagoo sidaas ahaa marka hadda xufaada khilaafa ka waran naam xadiidkiisu marka waa dacfi inuu ku jiro waa caddahay ibnu isxaaq can izuhri amarka nebigu u kor yeelay sal lahu waxa yidhi faltaktasil likuli salaatin weriyey waxaa kaloo isagana sulaymaan bnu kathiir sulayman bnu kahiir can zuhri wuxuu sheegay isaguna in faltaktasil likuli salaatin salaad walba u qubayso inuu amar ku siiyey laakiin riwaayata sulayman bnu bilaal sulayman bsulayman eh, bnu kathiir laba arday baa ka warisay xadiidkaas abulwaliid adayaalisi iyo cabdcabdsamad cabdusamad ibn cabdilwaris ibn saciid atanuuri labadooda abulwaliid adayaalisiina xadiidka waa ninka riwaayada sheegay faltaktasilta abulwaliid an eh, eh, an sulayman ibni kasiir can zuhri faltaktasil yani amarka nebiga inuu bixiyey laakin cabdisamad waa ku khilaafay abulwaliid oo cabdisamad isaga wuxuu ku weriyey uma tatawada'i likuli salaatin bis wuduubou sheegay qubays ma sheegin khulaasada marka waa maxay ibnu cuyeyna iyo rag fara badan xadiidku ma aynan sheegin qubays inuu nebiga amray inay salaad walba qubaysato laakiinse laba dariiqaa lagu sheegay oo hal dariiq weliba laysku khilaafay saa darteed saxiix ma aha in la rafciyo qubayska in la yihaa nebigaa amraya weynta salaad walba uqubaysato ta iyada saxiix ma aha hal maray qubaysanayo qubayska waajib ku yaha markay xaydka ka meyranayso inta ka dambaysa laakin salaad walba waa u qaadane inay uqubaysato marka waa ijtihaad oo min cindiha ah ma waajibayo marka iyadwaajiso waajib ma noqonayo lidalika imaam lbukhaari faltaktasil waa ka tegay riwaayada marfuuca maba sheeginba intaan uma tatawada likulli salaatin unbuu ishaaray wafii riwaatan wafii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaya bukhaari usugnaatay watawada-ii wayse qaado nabiga yihi likulli salaatin salaad kulligeed u weyse qaado wahiya iyaduna liabi daawuud abi daawuud bay usugnaatay waayrihi ayrkis min wajhin aakhara wej kale marka wuduga un baa loo badan yahay wacan ummi cadiyata radia allahu canha qaalat waxay tihi kunaa waxaanu ahay laa nacudu kuwa aan ku tirinin alkudrata calowga kudira waxaa la yidhaha biyaha wasakda ah midabkooda kudira la yidhaha biyaha calowga iyo wasakda ah midabkooda calowga iyo wasufrata iyo midabka jaallaha ah bacda duhri duhriga ka gadaale shay waxba kuma tiri jirin yani shay-an oo min alxaydi kamida uma kuma tiri jirin sufrada iyo kudrada bacda alxayd timaado yani bacda duhri timaado waxba kuma tiri jirin xayd ma ku xisaabi jirin rawaahu lbuaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waa abu daawuud iyo abu daawuud walafdu lahu lafdigan abu daauda iskale fiiri marka ibnu xajar walafdu lahudan macnaa ku jiro sababtoo ah bukhaari bacda duhri ma werinin isaga riwaayadiisa bacda duhri kuma jiro kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata shayan marka abu daauud kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata bacda duhri bau sheegay marka ibnu xajar muxuu ku yiri rawahu buhaariyu abu daauda walafdu lahu marka walafdu lahu waxay kutusee hadalkaano dhan abu daawuud waa ninka wada weriyey amaa bukhaari qaybo unbuu ka weriyey haddaba haddii ay sidaas tahay sufrada iyo kudrada masaa-isha laysku khilaafay kamid tahay fil xaydi masaa-ishan xaydka kamidan ah aqwaal badan baa ku jirta sida ugu raajixsanna waxay tahay awalan madabka shaaficiga waxau qabaa haweenta haddii ay kudira iyo sufro aragto yacni dhacaan neebkiisa ou biyo wasaka camal ou egyahay ama sufro ay aragto jaallo camal ah, ay aragto waxay leeyihiin labaa loo kala qaadaa hadday aragto cinda waqt alimkaan waqtulimkaan hadday aragto waqtulimkaan waxay ka wadaa muddada xaydka dhexdiisa waqtulimkaan marka maxaa noqon kara ilaa shan iyo toban beri aktarulxayd ilaa shan iyo toban maalmoode intaas hadday ku aragto xayd bay uxisaabayaan bacda alimkaan bacda waqti alimkaan hadday aragtana xayd ma ahanay leeyihin iyago xadiiska saas u macnaynaayb haddii inta muddada xaydka dhexdiisa ou suurtagal xayd uu yahay inta u udhaxaysa haddii ay aragto sufro iyo kudra xayd u ahay bacdahu hadday aragtana maxay noqonaysaa xayd ma aha abuu sawr oo shaaficiyada kamida isaga waa ku khilaafay oo tafriiq fiican uu sameeyey oo waxa uu yidhi haddii sufrada iyo kudrada xaydka ay la xiriirsan tahay markii dhiiggii dhiiggii baasoo u socday sufra iyo kudra ha ka timid intuusan meesha aysan qalalin oo meeshiiba aysan marka inqiaacu dami iyadoo la gelin ayaa sufraya ku diraa la arkay markaas xaydkay ku tirsan tahay laakiin hadii wt hadii ay wax udhexeeyaan xaydkii baa soo socday waa go-ay xaydkii meeshii waa qallashay kadibaa sufraya kudira la arkay xayd ma aha markaas sufradaas kudiradas ibnulmundirna kaasuu rajaxa nacam xadiidkana saasaa ka muuqato nacam oo maxaa yal nabigu wuxuu yihi kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata bacda duhri buu yii nacam bacda duhri goorbaa marka la gaari karaa markau go-o waayo dhiigi nacam markuu go-o dhiiggii meesha ay qallasho calaamaadkii dhuhriga yimaadaan kadib sufra ay ku jira waxba looma arki jirin mafhuumka maxaa laga qaadanaya marka qablahu in loo arkaayo xayd in lagu tirinayo ma fahamteen masalada marka qablahu in xayd lagu tirinayo laakin bacdahu inaan lagu tirinayn in xayd ku celina khulaasada waxay tahay haddii dhiiggii xaydkiio socdo isla markii sufro iyo kudra ay la xiriirsato aysan ka soocmin sufradu haddaysan xaydka ka soocnayn xayd hadday ka soocan tahay say uga soocdi kartaa xaydkii inuu go-o calaamaadkii go-itaankii la arko kadib sufro iyo kudiraa la arkay markaas xayd ma ku tirsana wacan anasin radia allahu canhu ana alyahuuda yahuuda kaanuu waxay ahaayeen idaa xaadat ilmar'atu haweeneyda haddii ay xaysho lam yu-aakiluuhaa waxba lama aysa cuni jirin faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi isnacuu kula shayin wax walba sameeya oo istimtaac ah ila nikaaxa nikaax maahan galmo ma ahanin jimaac iyo galmo maahan inta kale sameeya yuri nabiga sal slam rawaahu muslimun xadiidkan muslim baa weriyey marka xadiidkan kulli waxa u baax doonaa masaa-il badan in eh, looga hadadlo lagu qeexqeexo marka insha allahu tacala inta noo jooga bilahi tawfiiq sal allah wasalaamu ala nabina maxamed